بمجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacnaa bimaa callamtana wasidnaa cilma watuqan yaa kariimu yaa latiif allahuma salli wasalim wbaarik waancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii labaatan iyo saddexaad ee kitaabkeenii matn abi shujaac ama alghaayatu wataqriib waxaan kusoo jirnay kitaabu ljinaayaati dembiyadii ama dhibaatadii qofka loo geysanayey iyo axkaamteedii ka dhalanaysay sheikhu raximah allahu tacaala wuxuu yidhi wa sharaa'idu wujuubi alqisaasi fi latraafi wuxuu sheikhu ka soo hadlay raximah allahu tacaala naf haddii la gooyo inta uu qaybsamayo dilkaas nafta loo geystay inuu kas yahay camdun maxdun inuu yahay kas iyo kama isku jira camdun khata'un iyo inuu yahay eh, kama baraxda oo la yidhaahdo khata'un maxdun soo ma eh, qofka geystay qisaasta shuruud buu sheikhu wuxu yihi raximah allahu tacaala afar ah wa sharaa'idu wujuubi alqisaasi qisaastii waajibideedii fil adraafi xubnaha ku waajibaysay shuruudeedu bacda sharaa'idi kadib shuruuddii almadkuurati lasoo xusay ithnaani waa labo markii xubin dhibaata ay gaadho jirkii biniaadamka ka mid ah shuruudda loo xirayo markii shuruuddii hore oo qofka si guud loogu soo xiray laga soo tago laba weeyaan kow al-ishtiraaku inay wadaagaan labada xubnood oo la isku qisaasayo fil ismi alkhaasi magaca gaarka ah inay wadaagaan alyumna bilyumna midig midig loo jarayo a yani hebel gacan baa laga jaray haye gacan uun ka jara maa gacan waana iskala soo dhaafaanoo noqdaan hee hebel midig baa laga jaray midig ha loo gooyo qisaasta ha u qabsato muxuu sheikhu diidayaa midig in bidix loo jaro marka leeyahay magacii hoose waa inay wadaagaan labada xubnood oo laysku qisaasayo oo laysku jarayo walyusra bilyusra bidix bidix loo jarayo shardiga waa shardigaa marka waa in magaca hoose ay wadaagaan labada xubnoodoo hee qisaasu ka dhexaynayso wa yakuuna waa inuu ahaadaa biaxadi waa anlaa yakuuna waana inuusan ku sugnayn biaaxaadi darafayni labada daraf labada xubnood oo lasu qisaasayo mid ka mid ah shalaalun qalal waa inuusan kusugnayn sugnayn qalal ha shalalku marka waxay yidhahdaan culammadu shalal waxaa loo yaqaanaa butlaanul camali xubinta shaqadii loogu talagalay inaysan qabanaynin ha butlaanul hee camal shaqadii loogu talagalay xubinta inaysan qabanaynin baa shalal la yidhaahdaa marka labadii xubnood oo laysku jirayey yaa waa in mid ka mid ahee aysan shalal qabin tusaale hebelkan ama ninkan gacan caafimaaduu leeyahay ninbu wuxuu ka jaray gacan qalalan buu ka jaray oo shalal ku dhacay midig weya waa midig warka ma ku dhacay laase maxaan leenahay maadaama gacan shalala aad jartay gacantaada caafimaadka qabtay ah loo jaro la dhihi mayo maxaa yeeley iskuma dhigmaan labada gacmood warka ma ku dhacay yaah wakaa amaa qofkii gacanta shar lakala lahaa hadduu asagu dhibka geysto oo nin gacmihiisu waa caafimaad qabaan uu gacan ka jaro markaas hadduu yidhaahdo qofkaas khiyaar buu leeyahay inuu yidhaahdo war gacantaa qalalkaa ii jara haddiisa dhibka imaanayn muxuu kaloo dhigi karaa war gacan qallan hee gacantaydii ninkan jare u goosan mayo warkaa ma ku dhacay marka waxay ku xiran tahay qofka wax laga jaray gacantiisu hadda gacan caafimaad qabta tahay oo ninka wax jaray gacantiisu ay gacan shalal ahayd markaas waxaan leenahay hee xaqiisa hadduu ka tanaasulayo xaqiisa badnaa oo ahaa gacantiis inay gacan saxiixa u dhiganto maxaan leenahay xaq buu u leeyahy muxuu kaloo xaq u leeyay inuu yihahdaa gacan shalal ahee ah, jaran mayo anuu gacanteedii caafimaadka qabta u jaran mayo waaya wa kullu cudwin marka xubin kasta oo ma garanaysaa eh, loo gooyo qofka laga jaro xubinta u dhigantaahi waa inay caafimaad qabtaa weeye macnuuf wa kullu cudwin xubin walba oo ukhida laga jara min mafsilin meel kale goysa laga jari karaa fa fiihi alqisaasu qisaas baa ku sugnaata xubin kastoo meel kale goysa laga jari karaa hee qisaas baa ku sugnaata ninbuu gacanta intaa ka jaray soo galagoos maaha galagoysyadu maxay noqon karaan waa meeshan eh, kuuca loo yaqaano meesha la yidhaahdo suxulka labada low canqowgaas eh, muxuu ahaa kalagoosi ku yaalla waxaasoo dhan kalagoosye waaye marka wuxuu yidhi sheikhu raximah taa meel kasta oo kalagoysa ah, haddii laska jaro hee kalagooskii la sinaa baa qisaas uga waajibaysaa wey warkaama ku dhacay haa xagga marka maxaa soo baxay meesha aan kala goosahayn hee qisaas lagama laguma samayn karo qisaas laguma samayn karo meel aan kala goysba lahayn haddii la waa ka qisaasanaya maxaa dhici kadha inuu dhibkii ka weyn gaarsiiyo soo maa hadduuna intaa ka jaro haddii asagana intaa laga jaro mushkilo ma leh maxaa yeelay way qiyaasan tahay way jaan go-an tahay xogtaas soo maa laakiinse haddii qofkii meel aan eh, kalagoos lahayn hadduu qofkii ka jaro marka maxaan leenaha ka ka jaro adna miyaan dhihayna hadduu meeshii laftigeeda ka jaro waxaa dhici kadha dhibkii isaga loo geysta dhib ka badan hee inuu geysto marka sheikhu wuxuu yidhi meel kasta oo xubin leh oo mafsil baa ladhahaa mafsil meel kastaoo kala goys leh oo ma garanaysaa eh, qisaas wey qisaas baa ku jidha weeye qisaas baa hee ku jidha maxaa yeele meel la sugi karo weeye waxaana laga aamin yahay hee qofka inuu ziyaado jaro baa laga aamin yahay warkaa ma ku dhacan waay walaa qisaasa wax qisaas ah ma laha filjuruuxi dhaawacyadii dhaawacyadii wax qisaasa ma laha ilaa filmuudixati tan muudixada loo yaqaan mooyaane dhaawacyadu koob iyo toban dhaawac baa jira baa la yidhi in wax lagu darana way dhici kadhaa eh, dhaawacu markuu wejiga iyo madaxa ku yaal shijaaj bay dhahaan culimmada fiqigu shijaaj warkaama ku dhacay wejiga iyo madaxa hadduu ku yaal dhaawacu jirka intiisa kala dhaawacdu ku yaalna juruuxaad baa la dhahaa ama juruux dhaawacyo magacyada loo kala bixinaya marka shijaah haddaad maqasho waa wejigii iyo iyo madaxii baa dhaawacu ku yaallaa juruuxna maxaa weeye jirka intiisa kale waa hee dhaawacu ku yaallaa warkaa ma ku dhacay marka dhaawaca waxaa ugu yar oo ugu hooseeya xaarisa dhaawac xaarisa xaarisa waxa weeye qofkii inay magaranaysa xagtingaadho xaarisaa la dhahaa warkaa ma ku dhacay yaa meesha doonta ka gaadha maxaa la yidhahdaa xaarisatun xaagtinta maxaa ku xiga meeshii in dhiig aan dareeren uu ka yimaado soo maa qofkii dhaawac baa ku dhacay dhiig aan dareeren ba meeshii dhiig ba yeelatay laakiinse dhiigu hee dhiig dareerwaa iska bahalkii fudud waaye dhiig aan dareeren ba meeshii yeelatay waxaa loo yaqaanaa daamiyatun daamiya dhiig ba yeelatay laakiinse hee dhiig dareeraya ma aha dhiig dareeraya maaha hadduu diigu dhiigu hadduu dareerayo daamicatun cayn bay noqonaysaa daamica la dhaawicii wuu dhaafayo hilibkii buu dhaawicuu gudbay hilibkii buu dhex galay warkaama ku dhacay yaah baadicatun baa la dhahaa baadica yacni hilibkiibuu buu dhex galay dhaawicii baa hilibkii gaaray haraggii koruu ka tegey baadicatun baa la yidhahdaa waaya waaya hilibkiibuu jeexay mutalaaxima ku xigta kii hore wuxuu ahaa baadica hilibkiibuu jeexay ma dhexgelin baadica waxa inuu hilibkii quuso dhaawaco oo gudaha galo mutalaaximaan la dhahaya marka maxaa haddaynaa daamiyatun eh, xaadhisatun waa dhaawacii aan dhiigga lahayn daamiyatun waa dhaawac dhiiga lakiinse dhiiggiisa usan usan dareeraynin haddii dhiigu dareeraya daamicatun baa la dhahaa baadica baa ku xigta baadica maxay tahay hilibkiibuu jaray harigiibuu dhaafay hilibkiibuu hee dhaawucu jaray haddii hilibkiibuu dhex quuso mutalaaximatun baa la dhahaa min allaxmi soomaa mutalaaxima ay addukhuulu fi laxmi wayla hilibkiibuu dhaawacu hee gaarsiisan yaho dhaawacu dhex galay mutalaaxima la yidhaahdaa waaya hadduu hilibkii dhaafo hilibka maxaa ku xiga lafti soomaahan laftii hilibka xuub yarba baa u dhexeeya baa la yidhi xuubka hadduu gaaro simxaaq baa la dhahaa simxaaq warkaamaa ku dhacay hilibkii wuu dhaafay xuubkii saarnaa ii sheeg lafta ayuu gaaray simxaaq baa la dhahaa baa layidhi maxaa la yidhahdaa simxaaqun waaya hadduu lafti hadduu caddeeyo laftiibaa caddaatay oo soo muuqatay magacaa ka fahmaysaa muudixatun baa la dhahaa muudixa laftii baa bannaanka timaaday halkaasaa looga jeedaa warkama ku dhacay yaah muudixaa la yidhaahdaa waaya waxaa ku xiga markaa muudixa laftii haddii cadaato maxaa ku xiga da lafti inay jabto soo maaha dhaawicii laftii buu jebiyey haashimaa la dhahaa haashima haashima laftii baa jabtay ma dhaqaaqin lafti meesha kama dhaqaaqin waa jabtay keliya dilaac baa galay ama wakaaylaalmaala laftii intuu jebiyey buu meeshii nabar xoog la buu ahaaye laftii meeshii buu hee ka rarayba mutanaqila ladhaa maxaa ladhaa munaqila munaqila maxaa wey munaqila tanqulu lcadma laftii bay raraysaa laftii bay hee raraysaa marka halkaa waxaan ku haynaa sideed xabaan ku haynaa soo maa mutanaqila maxaa weeye laftii bay rartay waaya intaa marka jirka iyo madax baa wadaagaan intaadaa ku sheegay daamiya xaarisa daamiya daamicatun baadicatun mutalaaximatun iisoo qabo maxaa ku xiga simxaaqun muudixatun intaas mujidaa ya haashimatun intaas madaxa iyo wejiga iyo jirku way wadaagaan waxaa ku xigay intaa markii laftii ay dhaqaaqdo ma'muumatun ma'muuma waxa weeye waa madaxii baa loo tegay ma'muuma waxa weeye laftii bay dhaaftay saabkii saarnaa maskaxda yah bay gaadhay laftii madaxa bay dhaaftay ma ku dhacay maxaa la dhahaa ma'muuma ma'muuma laftii bay dhaaftay hilibkii bay dhaaftay saabkii madaxa saarnaa xuubkii maskaxda saarnaabe hee bay gaadhay ma'muumatun baa la dhahaa haddii eh, xuubka laftigiisa dhaafto oo gudaha u dhacdo oo maskaxda ay tagto maxaa la dhahaa daamiqatun warkaas waa dhan daamiqa warkaama ku dhacay maxaa la dhaha daamiqa marka ma'muuma iyo daamiqa madaxa iska leh warkaama ku dhacay intii ka horreysayna hee jirka iyo madaxu way wadaagaan weeyaan marka daamiqa ugu shishaysa ayib shiikhu marka muxuu ku yidhi fiiri masalada waxaa magacyada idinku sheegayaa mar hadduu shiikhu muudixa sheega waa in lagu sheegaa wixii kale maxay ahaayeen warkaama ku dhaca marka muxuu ku yidhi sheikhu raximah allahu tacaala wuxuu yidhi walaa qisaasa qisaas ma laha filjuruuxi dhaawacyadii ku imaanaya jirka iyo madaxa ilaa filmuudixati tii muudixada ahayd mooyaane muudixadii mooyaane muudixa maxay taha marka hadda waa dhaawicii lafta caddeeyey warkaama ku dhacay kaas ayaa qisaasle buu ku yidhaahday warkaama ku dhacay kaas ayaa hee qisaasle qisaasle maxaa laga wadaa qofkii kugu dhuftay oo si kastoo kugu dhuftay hee looga jarayaa wey macnuu qisaasta <laughs> waa looga jarayaa maxaa yeele asagu maadaama uu leeyahay yacni la qiyaasi karo oo uu xadidan yahay waa qisaas waa geli kartaa baa layidhi wakaa macnu walaa qisaasa fi ljuruuxi ila lmuudixati ilaa fi lmuudixati intaasoo waran maa yaah faslun fi diyati diyadiibuu haddaba gala sheekhu magtii la kala qaadanayay maktii dadkii way isku cafiyeen dilkii bay iska cafiyeen ama dilku khada maahayne gas maahayne wuxuu ahaa kama ama shibu camdi buu ahaa diyaa marka meesha imaanaysa shiikhu wuxuu yidhi raximah allahu tacaala diya waxaa la yidhaha almaalu lwaajibu waa xoolaha waajibay diya maxaa la yidhahdaa almaalu lwaajib waa xoolaha waajibay biljinaayati dhib yimaaday ku waajibay dhib qofku uu geystay hee dartii xoolaha ku waajibay weeye yaa loo geystay calaa xurin qof xorana loo geystay almaalu biljinaayati calaa xurin waa xoolaha ka waajibay dhib loo geysta hee qof xor ah xaggee looga geysta fii nafsin naftiisiin la dhaafiyey naftii baa la dhaafiyeyba aw amase hee darfin ama xubin baa dhaawac laga gaarsiiyey aw amase macnan manfaca uu qofku haystay ayaa la dhaafiyey manfaca waxaa la yidhaahdaa manfaca waxaa la dhahaa dhegtu markay dheg tahay inay dheg tahayna waa xubintii soo maa waa taraf inaad wax ku maqlaysidna waa manfuco warkaa ma ku dhacays xasan yah inaad wax maqlaysid maxaa weeye macnaa la dhahaa macna waa manfacada aa haysatid dhegtuna waa tarafkii marka qofkii diyada maxay ku waajibaysaa qof xora dhib la gaarsiiya dhibkaas muxuu noqon karaa nafsiisa oo la dhaafiyo ama xubnihiis mid ka mida oo wax la gaarsiiyey ama laga jaray wixii la halmaala ama manfaca xubnaha mid kamida ah uu ku haystay oo hee meesha laga saaray marka wakaa almaalu lwaajibu biljinaayati calaa xurin fii nafsin aw tarfin aw aw macnan ama manfacatin shiikhu marka wuxuu yidhi addiyatu waddiyatu diyadu calaa darbayni waa laba nooc muqalladatun mid la adkeeyey wa mukhafafatun iyo mid la khafiifiyey falmuqalladatu tan la adkeeyey diyada la adkeeyey waa diyada u waajibaysa qofka la dilay inuu ahaa qof rag ah oo xor ah oo muslima yaa diyada u waajibaysa waa qof rag ah oo xor ah oo muslima diyada waajibto muqalladka ahi miatu min al ibili waa boqol halaad thalaathuuna soddon ka mida xiqatun waa kuwa awrmudata ah awrmudato xiqa saddex sanaa u buuxsantay afar bay galeen wa halaathuuna soddonna jadaacatun waa kuwo ilka dhacsaday afar sanaa u buuxsantay shan bay galeen wa arbacuuna afartanna hee khalifatun waa kuwa riman weey fii butuunihaa caloosha waxaa ugu jira awlaaduhaa heeh ubadkoodii caruurtoodii marka diyadan diya muqalladaa waaye marka muqallada la leeyahay hadda shiikhu labadii labadii dil ee kaska ahaa iyo kii amd shibu camdiga ahaa baa ku jira marka kan kaska wax loo dilay muqallado weeye saddex meelood bay muqallada ka tahay shiikhu wuxuu noo sheegay xaggii ma garanaysaa eh, tirada oo muqallada waxay ku noqotay saddex baa loo qeybanayaa boqolkii halaad soddon neef oo saddex jiro afar gelaya soddon neef oo saddex jir oo afar gelaya soddon neef oo afar jiraayo shan gelaya iyo afartan neef oo hee riman warkaama ku dhacay marka waa adag tahay xagga masalasa inay tahay waa culus tahay horta waxay kaloo ku culus tahay hadda in la bixinayo waqti aan loo qabanayn xaalan waxay kaloo ku culus tahay kii wax dilay hee in laga rabo marka waxaa leenahay muqaladada kan kaskaayo waa muthalaso xaalla ah cala alqaatili saddexaas bay ku culus tahay yaa waxaan leenaha waa muhallahatun xaalun cala alqaatili amaa shibu camdigii hal meel bay culus tahay oo ah inaan saddexaad loo qeybiyey ninkii sida kama a ninka u dilay shibu camdiga u dilay waxaan leenahay boqolkiisa halaa saddexa laga dhigo soddon iyo soddon iyo afartanka saa hadda u taallo xagga markaa ka adag tahay xagee ka fududahay labadii kale isaga diyada bixin mayee cala alcaaqilati waa bixinaysa casabadiisii baa bixinaya yaa bixinaya casabadiisii xaggii zamankana hee laguma adkeynay maxaa la dhahayaa mu'ajalo waaye saddex sano ayaa hee saddex sano ayaa hee sheekh xasan la sugaya warkaa ma ku dhacay xaggan horta ma fahamte muuqalada maxaa ku jira markaa marka muuqalada shuu hadda sheegayo xaggee ka siman yihiin shiba camdiga iyo camdigu xagga in boqolka arhaa loo qeybiyey saddex qeybood laga dhigay maxay ku kala tageen xaggii zamanka iyo xaggii cidda bixinaysay soo maah iyo xagga cidda hee bixinaysay wlmukhafafatu tan la khafiifiyeyna miatu min alibili waa boqol halaa ayaduna laftigeedu see loo qaybanayaa ayadana waxaa loo qaybanayaa cishruuna labaatan xiqatun waay labaatan awrmudato wa cishruuna jadaacatun iyo labaatan hee shanjir noqday wacishruuna binta labuunan iyo labaatan hee laba sano u buuxsantayoo sanadka saddexaad galay waa labaatan ilmo hooyo caanan leeya soomaa wa cishruuna ibna labuunan iyo labaatan kuwii hore la mid ah laakiinse lab ah waa lab waa qurbacyo wa cishruuna binta makhaadin iyo labaatan ina hooyo uur leeyahay sanad bay u buuxsamay labay gashay yaa wakaa way fududahay soo maa meeshii saddex nooc laga dhigi lahaayoo culculus waxaa laga dhiga labaatan labaatan xaggaa marka khumaasi wey waxaan leenahay waa mukhamasa saddex siyaabo marka ka fududa kow inay shan la qeybiyo way u fududahay soo maah meeshuu ninkan bixin lahaa soddon awrmudoto iyo soddon ilkanacsaday iyo afartan riman waa xoolo culus muxuu bixinayaa labaatan labaatan shan xabaa dayib xaggaa marka mukhamasa waaye maxaa leenahay xagga tirada mukhamasa waaye xagga zamanka maxaa leenahay muajal waaye ilaa saddex sanaa la sugayaa xagga iisoo qabo cidda bixinaysaan yaayaa bixinaya mukhafada caailada bixinaysa caaqilada calalcaaqilati baa baahee bixinaysa intaa meela haysaan yaah waaya geelii baa la waayey aaggii baa laga waayey xaafadihii deegaamada u dhawaa laga waayey soo maa fa in cudimat il ibilu geeli haddii la waayo hee untuqila waxaa loo guurayaa ilaa qiimataha qiimihii geelaa loo guurayaa geeli qiimihiis baa hee loo guurayaa oo boqolkii halaad oo cusla baa la waayey isagii baa waayey kii dembiga geystay amase markaasugu waayey xaafaddii ku xirnayd baa laga waayey deegaanka ku xirnaa baa laga waayey soo maaha mid aan laga keeni karin buu gaaray maxaa leenakaa lacagtiisa bixiya maxaa bixinaysaan kharashkiisa bixiya muxuaa qiimihiisa bixiya waqiila waxaa layidhi maye mar haddii ayagii la waayo yuntaqalu waxaa loo guurayaa ilaa alfi diinaarin xoolo go'an baa loo guuraya maxaa loo guurayaa xoolo go'an oo ah ilaa alfi diinaarin kun diinaar kun diinaar kun diinaar baa loo guuraya warkaa ma ku dhacay maxaa loo guurayaa kun diinaar horaan usoo sheegnay kunka diinaar hadduu eebba kuu runaado maxaan soo nidhi halka dinaar inta u dhigma waa nidhi afar dhibic labaatan iyo shan garaam afar dhibic labaatan iyo shan garaam kun dinaar ku dhufo afar kun iyo laba boqol iyo konton garaam oo oo dahaba afar kun laba boqol iyo konton garaam oo dahaba suuqa maanta hadduu joogo konton tusaale ahaan waa xoolo tirabeer ah konton intaa ku dhufo laba boqol iyo labayo toban kun oo doolar iyo shan boqol marka waa xoolo aad u fara badan qiil weeye marka waa laga xoog badan yahay waxaa xoog badan qiimaha boqolkiia halaadhee in la bixiyo ee xoolahan jaanta go-an aan la bixin warkama ku dhacay waqiila waxaa la yidhi maya yuntaq waa loo guuriyaa ilaa alfi dinaarin kun dinaar baa loo guuriyaa aw amase waa ciddii dinaar haysato dahab haysatay waqiila waxaa yihi maya aw amase itnayn cashara baa loo guuriya alfa dirhamin labayo toban kun oo dirham baa loo guuriya tii mukhafafad ahayd weye ninkii sida kamaa loo dilay intaasaa laga bixinaya haddaad dahbi haysatayna kun diinaar haddaad dirham haysato fidana hee lix iyo toban kun oo labayo toban kun oo diinaar waa mukhafafade haddii la adkeenayana shiikhu wuxuu ku yidhi wain qullida haddii la adkeeyana ziida calayha thulus saddex meelood meel baa lagu daraya waayahay toban kun eh, kun diinaar kun maxaa saddex meelo meel u ah soddon iyo saddex saddex boqol saddex boqol iyo soddon iyo saddex dhibic saddex soo maa ah? yaah intaasaa lagu daraya hadday diyadu ahayd mid culus oo ninkii kaska loo dilay haddii xoolo la waayo buu ku yidhi waxaa laga bixinayaa kun diinaar iyo saddex boqol iyo soddon iyo saddex dhibic saddex diinaar baa laga bixinayaa warkama ku dhacay hadday fida ahayna saddex meelood u qaybi labiyo toban labiyo saddex meelood u qaybi soo afar maa afar labiyo toban ku dar lix iyo toban kun oo dirham baa laga bixinayaa marka fi nahaaya masaladaha dambe waa laga xoog badan yahay maxaa xoog badan haddii geeli la waaye hee qiimihiisa suuqa uu joogo maalinkaa la bixinaya in hee in lagu gado ayaa xoog badan warkaa ma ku dhacay oo kunka dinaariya aan la aadin weeyaan wa kaa macnu wa tuqalladu waa la adkayaa diyatulkhatai diyadii magaranaysaa gefka ahayd oo abalka hore fududeed sooma fududayn soo mukhamaso ma ahayn sham soo lagama dhigayn waa la adkeynayaayo muthalatha laga dhigayaa maxaa laga dhigayaa saddex qaybood baa laga dhigayaa fii halaathati mawaadic saddex meelood markay ku dhacdo ninkii dilkii gefka u dhacayay saddex goobood hadduu ka dhaco wuxuu isku bedelayaa dil culus buu isku bedelayaa diyadii cusleed baa la qaadaya oo ahayd soddon soddon afartan meeshii la qaadi jiray hee labaatankii shanta xabaaha meesha maxaa lagu bedelayaa soddon soddon afartankii waa goorma idaa qatala fi lxarami xaramka hadduu wax ku dilo xaramkii maka hadduu wax ku dilo oo si kamaano qofku u dilay waxaan leenahay kama ha noqde laakiinse diyada la bixinayo labaatan labaatan maayo maxaa la bixinayaa soddon iyo soddon iyo afartan baa la bixinaya aw mase fil ashhuri lxurumi bilihii xurmada lahaa buu dile qofka oo si kama abuud hadduu si kasa u dilay dee asagu muqalladii marka hore ahaydba marka hore maxay ahayd muqalladii ahayd si kama hadduu u dilo maxay isku bedelaysaa muqallada oo waxay noqonaysaa soddon xeqaa soddon jadaca iyo afartan riman soomaa ashhurul xurumka marka waa afartii bilood saddex bilood isla socota iyo mid gaar ah waa yahay marka waa dilqacda dilqacda qaafka koreysaa dilqacda dilxija xada hoos dhig dilxija iyo muxaram iyo rajab intaasaa dhahaysaa afartaa bilood dilqacda iyo dilxija iyo muxaram iyo rajab afartaa bilood qofka hadduu si ka u dilo muqalladaa laga rabaa wey aw amase daaraximin qofkuu dilay waa daaraximin waa mid qaraabo u saaxiibay qaraaba yihiin qaraabanimadaas maxramin haddana hee maxramnimo keensanayso oo uusan weysada ka jibin macnuhu qaraaba maxay u qaybsanta qaraaba weysada ka jibso ma jirto yaah gabadhaa ilmaad tihiin hadduu wiil wiilkuska jibin mayaan ha waa qaraabo laakiin sahe qaraabo maxrama maaha maxaa weye qaraaba hee weysada iska jibinaysa waa isgee maxram marka waxa weeye qof aysan isgeyn qof qaraaba ah qaraabanimadaasna waxay keentay inaysan isgeynayn warkaama ku dhacay yaah waa walaalihiisii adeeradiisii eedooyinkiisii abtiyaashiisii dadkaas isgeenayn qaraabo weeye haddana qaraabadood maxay sababtay inay noqdaan inay noqdaan maxram inay noqdaan sooma ahayn taasna qofka hadduu dilana maxaa leenaha diyadii mukhafafka ahayd maxay noqonaysaa muqallada oo ninkiiba wuxuu dilay ina adeerkiis haye diyadiis maxay noqon si kamaaba wax uga dhaceen diyadiis maxay noqonaysaa haye ma labaatan labaatankii mise waa saddex saddex afartan soddon soddon afartan labaatan labaatankii haye idinkuna yah yah ha <laughs> ninkii la ninkana wuxuu dilay in adeerkiis haye dayadiisa ma labaatan labaatankii baa si kamaa buu dilay dabcan kas ma ahaba oo mukhafafadii bay ahayd marka hore haye maka labaatan labaatankii ms waa soddon afartankii labaatan labaatankii haye idinkuna waa la kala baxyaa soddon soddon afartan rag iyo dumar baa loo kala baxay haye maxaan ku caddaysan idinku in adeerkii labada mid hadduu gabar noqon lahaas isma gursadeen yaa isma gursadeen weeyihiin laakiinse maxram ya marka adiga eeg qofka maxram buu kuu yaha macnaheedu maaha mar walba ina rag dumar kale yihiin ee waxaa laga wadaa midkood hadduu dhinac kale noqon lahaa yaa ma isgeyn lahayeen baa laga wadaa horta inaa fahamto waayo yaa labadina ilmaadeerta midkood hadduu dumar noqon lahaa isma gursadeen maysan ahayn ha saa u fahan macnaha saaka gabdhihiiba khayr allah idin siiya yaa baaraka allahu fiikum soo adkeeya ragow wadiyatu lmar'ati qofta dumarka hadiyadeeda qofta dumarka ee xorta ee muslimadda laga wada waana xor waana muslimad cala nisfi waa haaf min diyati rajuli bay haaf ka tahay xaggii nafteeda haddii la dilan ninka ragga diyadiisi haafkiis bay qaadanaysaa wakaa wadiyat lyahuudiyi kii yahuudiga hadiyadiisu iyo wanasraaniya ee kii kirishtaanka aha diyadiisuna yaa labada diyadooduna thuluthu diyati lmuslimi ninka muslimka ah diyadiisa saddex meeloodoo meel wacay boqol halaad maxaa saddex meelood meel u ah soddon iyo saddex xalaad iyo hal saddex markii loo qaybiyo meesheed soo maa soddon iyo saddex xalaad iyo hal markii meel loo qaybiyo daloolkeed baa yuhuudigii laga bixinayaa wadiyatu lmajuusiyi kii dabcaabudka ahaa oo waxaan diin lahaynba xaggan suu imaanaya waxaan diinba haysanba ama looha caabudan ama dabha caabudaane diyadoodu thuluthaa cushri diyati lmuslimi qofka muslimka ee boqolkiisa halaad markii toban loo qaybiyo meel ka mid ah markii saddex loo qaybiyo labadeed waay <laughs> haye warkaa ma ku dhacay waaya saddex boqol boqol toban meelood u qaybi waa toban soo maahan tobanka saddex u qaybi saddex dhibic saddex saddex soo maahan saddex dhibic soddon iyo saddex soo maahan dhibic waa intaas thulutha tobankiiba saddex meel meel ka tahay soo maahan laba ka dhig markaa laba thuluth ka dhig markaa maxay noqonaysaa lix dhibic lixdan iyo lix maxay waxay ka dhigan tahay lix halaad iyo hal markii saddex loo qeybiyo labadeed warkaa ma ku dhacay yaa marka waxaa ka dhow inaad tidhaahdid intee buu ahaa soddon iyo saddex dhibic saddex sooma ahayn mujuusiga niskiis mujuusiga hee niskii maxay noqonaysaa markaa yaa way isku imaanaysaa meel isku meel bay imaanaysaa soddon iyo saddexdii soddon iyo saddexdii qayb marka ayib intaa marka waa diyadii ninku waa boqol halaad ninka xorka ee muslimka ah gabadha xorta ee muslimadda waa boqol halaad waa konton halaad yahuudiga iyo nasraanigu waa soddon iyo saddex halaad dhibicee dhibic soddon iyo saddex majuusigu waa lix halaad dhibic lixdan iyo lix saasaa u wadaysaa addoontu diyamaaya waxeedii waa la qiimeeya addoontan waxeedu diyamaaya maxaa weeye qiimayn marka markii barnaamijka jinaaidkan ku jirno waxaa la isticmaalaa diyatun wax ku hadda sheegnay waxaa kaloo la isticmaalaa qiima oo addoommada la qiimeeya warkaama ku dhacay yaah xubnahana waxaa loo isticmaalaa arshun waxaan qisaas ka soo haraa arshun arsh waxa weye qaandhab qaandhabka marka mid la qiyaasi karo mid la qiyaasi kari mid la qiyaasi karin kala ah marka la qiyaasi karo arshun muqadar iyo arshun hayru muqadar marka la qiyaasi karo muqadar kaan la qiyaasi karin xukuuma la dhahaa maxaa la dhahaa xukuuma marka saddex afar magaca diyatun qiimatun xukuumatun iyo dee bukuuranaado carshun muqadar oo aan sheegi doono ayib intaa waa ilahaysaa soo maa shiikhu hadda wuxuu gelayaa diyada qofka laga bixinayo maaduuna nafsi nafti wixii ka soo harayay qofka dhibaatada loo geystay saddex midkood waaye haddaan soo sheegay dhibaatay naftiisi in dhibaato loo geysto la dilay soo ahayn naftiisaan dhibaato loo geysan xubnihiisi mid ka mid ahee in dhib loo geystay soo mid ma iyaduna yaah amase xubnihii uu lahaa manfacadii ee lahaayeenu ka faa'idi jiray hee in dhib loo geysto meesha laga saaro hadda maxaan soo dhigana marka hadda sheikhu uu tilmaamay diyadii nafta oo dhammaystiran ahayd baa soo dhammaysan hadda wuxuu u gelayaa shiikhu marka maa duuna nafsi nafta wixii ka soo sokeeya oo soo haray hawshoodii iyo diyadoodii buu tilmaamaya warkaa ma ku dhacay warkaa marka waaya marka wuxuu leenahay shiikhu maa duuna nafsi halaathatu aqsaamin zaa'id kitaabka wuxuu baahan yahay in faahfaahin fara badan la dhex geliyo nafta wixii ka soo hara saddex qaybood weeye in gacan la jaro in macna meesha ka baxo manfaco iyo in dhaawac kale hee qofka la gaarsiiyo shiikhu marka tii buu ka hadli doona shikh wuxuu ku yidhi watukamalu waa la dhammaystiraa diyatu nafsi nafta diyadeedii baa la dhammaystiraa oo maxay tahay diyada nafta la dhamaystirayo boqol halaad baa la bixiyaa waay maxaa la bixiyaa boqol halaad waa dee qofkii ciddii boqolku diyada u ahayd cidkasta diyadeeda somaalan soo sheegin cidkasta diyadeeda loo dhammaystirayaa goorma fii qadci ilyadayni labadii gacmood markii hee la gooyo haddii gacantan la jaro konton halaad waay tanna waa konton haddii qof laba gacmo laga jaro boqol halaad isagoo noolba boqol halaad qaadanaya warkama ku dhacay warijlayni iyo labadii lugood haddii labadii lugood qofka laga jarana hee boqol halaad waay hadduu hal laga jarana hadduu hal laga jarana konton waay u kala haaf marka wixii dideedu boqol tahay hadday kala qaybsamayaan waa lagu kala qaybinaya warkama ku dhacay wal anfi asna boqol halaad wey qof haddii sanka meeshaa dhexe oo taagan suma jeedaan ayaa labada dalool daloolkii waa soddon iyo saddex dhibic saddex hal dalool haddii laga jaro diyadii saddex meelood meel baa la siinaya haddii laba dalool laga jarana diyadii saddex meelood labaa la siinayaa haddii kii laynkii dheeraa lagu daran maxaan lehayaa boqolka u dhammaystira warka mayn dhacay waaya wal labadii dhegood dhegta haddii la fujiyo oo intaa banaanka laga dhigo konton halaad waay tii kale haddii lagu darana konton kale weeye warkaa ma dhacay boqol buqa wala caynayn labadii indhood ishii qofka laga soo saaray tii kale loogu daray boqol halaad buu qaadanaya haddii hal in laga tuurana hee konton buu qaadanaya ishii baa laga soo saaray macnaa banaanka la dhiga wey haddii caynaynka la sheegay haddii macnahoodii luma arag ariga hadduu luma noo soo hadda maxaa wey macnaheedu il banaanka lagu tuuray weeye ya waljufuunil arbacati afartii baalal afartii baalna ayagana boqol halaad waa afarti baal maxaa weeye isha kuwan ku daboolan waaye kan kore iyo kan marka isha isu qabsanayso laba baal isma qabsanayaan labadaas iyo labadalabada indhood labada indhood mid kasta labaya leeda afartaa baal marka maxaa leena boqol halaad waaye boqol afar u qaybi baalkii marka waa labaa baalkii muxuu noqonayaa labaatan iyo shan halaad wey baalkii warkama ku dhacay yaah baalkii labaatan shan haddii afarta baal laga jaro qofka indhihiiba banaanka imaanaya soomaa boqol halaad baa la bixinayaa warkama ku dhacay khatar wey waljufun eh, arbaca wallisaan carabkii qofka carabka laga jaro boqolkiisu qaadanaya washafatayni labadii bishmood haddii mid la gooyo waa konton tan kalena konton haddii lawada gooyo hee boqol wadahaabil kalaami intaa marka sheikh wuxuu ku dhaafay kuwa kalna wuu keeni doonaaye adraaftii xubnihii warkaama ku dhacay yaa hadda wuxuu gelayaa manfacadii buu gelayaa qofka manfacadii uu haystay in laga saaro meesha wadahaabil kalaami qofka hadalkii inuu ka tago meel buu ku dhuftay madaxa ka mida qofka hadalkii baa ka tegayba huh boqol halaad baa la dhigayaa halka warkaama ku dhacay haddii xuruuftii qayb ka mida uu lumiyana boqolka halaad baa la qiyaasaya caruurta inta kaga soo aadaysa wadahaabil basari araggii baa ka tegey indhihii way joogaan jug buu ku dhuftay qofkii araggii baa tegey indhihii waa mirigmirig leeyihiin maxaan leenaha boqola halaad weeye marka araggu hadduu tagana waa boqol ayib wadahaabi samci maqalkii inuu tago dhegtii way joogtaa dharbaaxuu kaga soo gooye culus ama jug weyn buu kaga dhuftay dhegtii maqalkii baa raacay maxaan leenahay ma garanaysaa boqol wadahaabi shami urintii qofku wax urinayey ayaa ka tagtay intuu wax ku dhuftay waa boqol wadahaabil caqli maankii baa ka tegey caqligiibaa qofkii ka tegey intuu jug ku dhuftay boqol waay waaye intaa marka shiiku sheegay waa koow iyo labo iyo saddex iyo afar iyo shan shantaasuu shiiku ka sheegay manaaficdii biniaadanka manaaficdii biniadanka shanta keliya maaha waa afar iyo toban manfaca waay afar iyo tobanka shan buu ka sheegay maxaa ka dhiman markaa sagaal baa dhiman waa arki doonaa insha allah waaya wadakari xubintii taranka buu jaray baa laga jaray ninkii boqol halaad waay wal unhayeyni labadii xiniyood baa laga saaray midiiba konton bay ahayd waa boqol marka unhayeyn iyo dakarku waa atraaf waa fahamta soo maahan maxaa weeye waa xubno marka intee xubno haynaa hadda toban xubnaa haynaa e, sheikhu marka wuxuu sheegay hee yadkii labadii lugood sankii dhegihii indhihii baalashii carabkii bishimihii xubintii taranka ee ragga iyo hadduu eebba ku roonaado iyo labadii magaranaysaa xiniyood shiikhu marka toban buu sheegay lixna wuu ka tegay ma ku dhacay yaa marka xubnaha bini aadamku dee tobanka keliya ma aha lix baa ka dhiman lix baa ka dhiman ayib soo ururi marka intaa shiikhu sheegay iyo inta ka maqanba insha alla kitaabta kale ugu tegi doonaay intaa qabo oo haddii qofka laga jaro boqol boqol weeye hadday laba laba yihiin iyo hal ka badan yihiin waa boqolka kala qaybsanayaan hadday hal yihiinna ah, taasaa boqolkii hee qaadanaysa carabkii oo kale waa hal soo maahan boqolkaasaga qaadanaya indhihii waa labo waa loo kala qaybinaya afartii baal waa afar boqolkii u kala qaybay marka hadday wuxuu badan yihiinna boqolka loo kala qaybinaya hadday hal yihiinna boqolkii asagaa qaadanaya weeyaan faslun waaya wa filmuudixati wa filmuudixati muudic maan kusoo sheegna nabarkii laftahee cadeeyey iyo wasinni iyo iligii khamsun min alibili shan halaad baa ka waajibaya maxaa ka waajibaya shan marka muudaxada la sheegaya maaha muudaxada jirka kale muudaxada shanta hadda noqonaysaa waa tii wejiga iyo madaxa dhis warkaama ku dhacay tan kale xukuumaa la dhahaya ciddii markaa garta gelaysa ayaa hee xukumaysa marka xukuuma hadda uu sheegaya waa tii madaxa iyo iyo jir iyo wejiga mawdaxadii markaya wasini hee khamsun min alibili khamsun min alibili weeyaan waa shan halaad waaya marka waa nisfu cushri diyat nisfu cushri shan maxay ka tahay boqolka boqol shan maxay ka tahay toban meelood boqol kun toban maaha tobankii xaaf waa shan marka waa nisfu cushri maxaa weeye nisfu cushri waaye hadday gabar tahayna cushri baa u noqonaysaa cushru diyatil mar mar'a baa shan ah hadday rag tahay hadduu rag yahayna nisfu cushri diya wa fii kulli cudun xubin walba oo laa manfacata fiihi wax manfaca aan lahayn oo marka hore qofkan manfacaba u haynba yaa fiihi waxaa ka waajibaysa xukuumatan xukuuma ka waajibaysa waxa loo yaqaan xukuuma wataa soo sheeginay qofka in wax jaango-an la siiyo sidaadu muudica shan halaad in la yidhahdoo kaleeto diyadiisu waa intaas muudica marka waxa la yidhahdaa wax la qadarayo oo hadduu eebba kuronaado markaas qofka meesha jooga ama xukumaya ayaa he qadaraya faahfaahin dheer ba u baahanaysa lcabdi addoonkii diyadiisu qiimatuhu marka isaga diya lama dhehe qiimo weeye addoonka waxaa laga bixinaya hadii la dilaahaa qiimatuhu qiimihiisi weeye ilaahmu diyadii qofka caliga ka bato addoonku hadduu shan boqol halaad joogo shantaa boqol baa la bixinayaa ninkii dila addoonka warka maku dhacay marka qiimaha addoonku diyadii wuu ka badan karaa wuu ka yaraan karaa qiimihiisa marka qofkii hebel addoonkiisa haddii la dilo kii dila maxaa laga qaadayaa qiimihii addoonkaasa laga qaadayaa wadiyatuljaniini alxurri cunigi cunugii yarka ahaa ee xorta warkushirtii xorta ahaana quratun baa laga qaadaya qura waxaa loo yaqaan marka waa cabdun aw amatun cabdun addoon amasehee adoon buu bixinayaa marka de haddii addoon iyo addoon la waayo shan halaad baa laga qaadaya maxaa laga qaadayaa nisfu cushri diyat il baa laga qaadaya haddii dee addoon ma jiraan dee ilmihii uurka ku jira haddii jug eh, qofka lagu dhuftay uu kusoo dhaco yaa maxaa laga qaadayaa nisfu cushri diyatil abi ninka diyadiisa markii toban loo qabiyo meel ka mid a ah haafkeed waa shan ama cushru diyatil lmar'ati isu meel bay imaanayaan soo maa isku meel bay imaanayaan ljaniini raqiiqi kii raqiiqa ahaa adoonka eh, eh, uurku jirtii kii uurka ku jiraya adoonka ahaana cushru qiimati ummihi hooyadiis qiimaheedii toban meeloodoo meel baa laga qaadaya marka isaga maadaama hooyadiis addoon ay tahay qiimahiis hooyadiis oo la dilo maxaa lagu qiimeynaya soo qiimaheeda maaha indiyada wax lagu sheegayey asna hooyadiis baa toban meeloo laga dhigayaa wixii lagu bixin lahaa meel ka mida weeyaan faslun filqasaamati dhaarwadareedkii weeyaan in la dhaarto waaya waayah dhaartan waxa weeye sharaxay ku imaan doontaaye wa idaqtarana hadduu la xiriirsado bidacwal qatli dilka dilka sheegashadiisa haddii uu la xiriirsado lawthun qariino ama cadayn haddii la xiriirsato lawth cadayn ninkan baa nin baa la dilay halkaas buu isagu dhiig dhiigiisa dhex yaalla arka halkaasaa marka waxaa sii ordiya mid tuurey wata maxaa maxaa qofka u muuqanaya ninka deli ninka ninka yahay somaa miyuu caddayn karaa lowth baa la maxaa loo yaqaanaa lowth qariina waaye ninkan raggii ay ishayeen xaafadoodii baa baa iridooda laga helay rag ayagu ishayeen lagu yaqaana hebel iyo hebel bay ishayeen subax markala soo kacay iridoodii baa laga ag helay maxaan leenaha maxaan leenaha kuma caddayn karna inay direen lakiinse maxaan dhahaynaa lowth lowth qariina baan haysanaa waa la nimankan baa ninkii naga dilay maxaa caddayn u haysaan caddayntoosuma hayna hee gurigoodaa laga dhex helay ama gurigooda agtoodaa laga helay ama markuu sii ordayey kaasaa qoriga watay lowth baa loo yaqaana maxaa loo yaqaanaa lowth marka lowth waxa waa qariinatun tadullu calaa sidqi almuddaci qariino ku tusinaysa caddayn ku tusinaysa kan doodda wataahay inuu run sheegayo qariinatun tadullu calaa sidqi almuddacii bidacwa alqatli haa qariina ku tusinaysa weeye hee bisidqi lmuddaci tadullu bisidqi lmuddaci inuu ka run sheegayo bidacwa alqatli dilkan uu sheeganayo hebel baadilin runtiis tahay qariina kuu sheegaysa waxaa loqanaya lowth marka wuxuu ku yidhi raximahullah waida qtaran la xiriirso bidacwa alqatli dilkii sheegashadiisii lawthun caddayn hadday raacdo caddayn daciifa ah wey mid laguma caddayn ninka iyagoo dilaya ma arag waa caddayn daciifa ah laakiinse yaqacu caddayntaasoo yaqacu bihi ay ku dhacayso bihi dartii fi nafsi nafta ay kusoo dhacayso sidqul muddaci kaa dooda qaba hee inuu run ka sheegayo caddayn qalbiga ku tuuraysa inuu hebel run sheegayo yaa hadduu soo helo maxaa la sameynayaa xalafa wuu dhaaranaya almuddaci kii dooda qabay qofka dooda qaba muddaci baa la qofka dooda loo haysana muddacaa caleyh almuddaca caleyh aldhaa warkama ku dhacay yaa marka kii dooda qabay wuxuu leeyahay wiilkaygii hebel iyo hebel baa dilay caddeyntaasaan u hayaa muxuu samaynayaa markaa intaa kuma filna xalafa wuu dhaaranayaa almudaci kii dooda waday khamsiina yemiinan konton dhaarood buu marayaa konton dhaarood markuu kontonkaa maro wastaxaqa wuxuu mutaysanayaa diyata diyuu mutaysanaya inuu diyada qahee diyada inuu leeyahay buu mutaysanayaa wain lam yakun hunaaka halkaa hadduusan ku sugnaan lowthan wax qariinaa haddaysan sugnaan soo maahan yaah falyamiinu dhaartii haddaba cala almuddacaa calayhi baa lagu leeyahay marka yaa lagu leeyahay kii doodda loo haystaa la dhahayaa dhaaro adugu marka caddayn ninkani ma haysto insu idinku tuhmay dhaaro markaa haddii markaa uu dhaarto xaggaas banaanka laga marinaya magaca soomaaliya dhaar mayd miyaalamagacsaasoo kale yani dhaarta wax culus weeyaano konton oday baa lasoo safayaa sii daaya ladhahayaa dhaarta markaa khatar weye dhaar culus wey wa calaa qaatili nafsi lmuxaramati naftii xaaraantahayd kii dilay kafaaratun baa lagu leeyaha kafaaro qofkii marka diyo markii lagu yeeshay kafaarana waa lagu yeelanayaa kafaaradu maxay tahy markaa cidqu raqabatin mu'mina addoon muminin la xoreeyo saliimatin ka nabad qabta min alcuyuubi almudirati caybihii cashaqada dhibayey ka nabad qabta fain lam yajid hadduusan helin addoon buu waaye fa siyaamu shahrayni mutataabicayni laba bilood isku xitisoomaya marka diyadiina waa laga rabaa kafaaradana hee waa laga dooniyaa nin kasta oo waxdi leh kafaarada waa laga rabaa haddii uu waayo soonka soomi waayo cuntaha loo bedelo ma jiro cuntada yaa la socota laakiinse kafaarad la soctay cuntadu dihaarkii mid kaloo la socta baa jira kii soonka nahaar ramadaan sooma socon ha laakiinse kan waxay kaga duwan tahay ayadoo cunto malaa labadaasi ku joogtaa labadaas ahee kitaabulxuduudi waa ku daraynaaye xuduudii xadka waxa weeye alxaddu luqata almancu in wax la diido waayo xad marka xadku waxa weye cuquubatun muqadaratun waa cuquuba jaan go'an wajabat waajibtay calaa man irtakaba ciddii gasha ku waajibtay maa yuujibuhaa wixii keenaya cuquubadaas cuquubatun waajib cuquubatun muqadaratun waa cuquuba jaan go'an waxaa hadduu la yimaado waxaa lagu sameeyo warkaa ma ku dhacay cuquuba jaan go'an waay haye yay ku waajibtay wajabad waxay ku waajibtay calaa man cid bay ku waajibtay cideedee cidaasoo irtakaba ku dhacay maa yuujibuhaa cuquubada wixii keenaya irtakaba ku dhacay hee maa yuujibuhaa wixii cuquubadaas keenaya shiikhu marka wuxuu ka marka xuduud baa la xuduud qofka xudxadka waxaa loo dejiyaa in lagaga ilaaliyo hee inuu ku dhaco xaaraanti tuugnimada haddaad tuugha tahay gacantaa lagu jaraya waaxad gacan jiriddu maxay qofka ka difaacaysaa marka inuu ku dhaco hee tuugnimada ku dhaco soo maahayn saasloogu bixiyanigibuu ku bilaabay xadu zinabuu ku bilaabay zina maxaa la yidhaahdaa asa garanaysaa zino laba qof oo aan guur isku hayn in ay magaranaysaa jimaaci galma sameeyaan wey toosa haddii eebba kuu runaado baa zina la yidhaahdaa wazaani calaa darbayni ninka wax sinaystay ama gabadha sinada ku dhacday laba laba nooc waay kow muxsanun muxsan mid guur hore soo maray mid reer hore soo yeeshay ama gabar reer hore soo yeelatay wakayru muxsanan midaan reer hore soo marin labadaasaa loo qaybinayaa falmuxsanu kii reer hore soo maray xadduhu hee xadkiisu arrajmu in dhagax lagu dilo waay dembisyaal lagu dhufan mayo quruurax lagu dhufan mid gacanta buuxiye baa lagu dhufanaya lala dhacayaa warkama ku dhacay arrajmu ilaahay baa waajibiyey arrinkaa oo keenay markaa allamaan loo naxo ilaahay naxariisa badnaayo addoommadiisa u naxariisanayay baa yidhaaha rajmiya warka ma dhacay ha xadduhu rajmu weeyaan wakayru lmuxsani kii ma garanaysaa aan heeh aan guur hore soo marinna xadduhu xadkiisa ahay mi'atu jaldatin boqol jeedal in lagu dhufto boqol jeedal wa taqriibu caamin sanadna la musaafiriyo sanad baa la musaafirinaya meeshuu sinada ku sameeya hee laga musaafirinaya xagee loo musaafirinaya ilaa masaafati alqasri masaafadii salaadda lagu gaabin jiray hee meel jidhah ayaa loo musaafirinaya ayib qof kasta marka malaiska dilaya qof kasta oo zino ku dhaca mazaani buu noqonayaa shardiga ma lagu qabanayaa maya buu yidhi shuruud baa lagu fiirinayaa qofkii hawshaa ku dhacay shuruud hadduu buuxiyo markaas baa hee buu mutaysanayaa wa sharaa'id alixsaani midka ma garanaysaa muxsinka muxsanka la yidhaahdo guurka hore soo maray oo lagu dilayo ii sheeg rajmiga shuruudiisu arbacun waa afar albuluuqu inuu qaangaar yahay waalcaqli inuu caqli leeyahay waalxuriyatu inuu xor yahay wa wujuudulwai wai iyo galmo inay jirtay wa wujuudulwai galma inay dhacday fii nikaaxi saxiixin nikaax saxiixan ay ku dhacday yani inuu nikaax hore soo marayoo galmo uu soo sameeyo hore inta haddii laisla helo qofkii rajmi waa ku dhacaya weeyaan marka inuu qofku xor yahay weeye ilmihii yarka ahaa iyo kii waalnaa dee la rajmin mayo ayaga oo kaajeelan lagu dhufan mayo walcabdu addoonkii iyo walamatu addoontii xaduhuma ayaga xadkoodu nisful xadil xuri kii xorta ahaa xadkiisa oo la haafay waayo marka horta rajmi ma jiro marka addoonkay addoonta hee rajmi ma jiro maxaa soo haray kun boqolkii jeer soo maahayn boqolkii haafkiis waay marka oo konton konton waa wa xukmu liwaadi liwaadka xukunkiisu liwaadku waa ficilkii reer luud cidda samaysa weeye in ragguna ragga ku kaaftoomaan liwaad baa la yidhaahdaa xukunkiisu iyo wa ityaanulbahaa'imi qofku inuu xoolaha mayeeraanka wax ka dayo oo uu la aado magaranaysaa xumaantii xukunkeedu ka xukmi zinaa xukunkii zinada oo kale weeye buu yii sheikhu raximalla xukunkii zinada muxuu ahaa hadduu muxsan yahayna rajmi hadduu hadduu kheyru muxsan yahayna boqol jeedal waay boqol jeedal waay waaya marka taa oo bahaa'imta ah sida raajixa culimmadu waxay yidhaahdeen xukunkii zinada qaadan maysee waa la tacsiirayaa maxaa la siinayaa tacsiir waxa weeye cuquubo xaakimku uu jaangoynayo warkaamaa ku dhacay yaah ciqaab uu xaakimka ninka meesha maamulahee uu jaangoyntiisa leeyahay ayaa lagu dhufanayaa ee kii zinada la marsiinmayo buu shiikhu waman wadica qofkii magaranaysaa ka taataabtoo mubaashiro la yimaado istimtaac kala yimaada fii maa duuna alfarji farjiga waxa ka sokeeya cusira waa la tacsiirayaa taiirba tacsiir muxuu yahy waaya tacsiir ayaa hee qofkaas lagu dhufanayaa buu kuyi sheikhu raximahullahu tacaala marka tacsiirtu waa cuquubatun hayru muqadara waa cuquubo hee ciqaab aan jaan go-nayn cuquubatun hayru muqadara cuquubo aan jaan go-nayn muwakkalatun ila alimaami ilaa ra'yi limaami waxaan loo deenayaa muwakkala hee waxaa loo deenayaa ilaa ra'yi limaami imaamka meesha jooga ra'yigiisaa loo deenaya wuxuu asagu hee ka yiraahdo ayaa loo deenaya waman wadica fii maa duuna alfarji cusira weeyaan ha yani gabar ajnabi ka ah ninkaan u galmoon laakiinse taataabasho iyo dhunkasho iyo magaranaysaa waxaan loo joogin oo la yimaadaa yaa wixii wixii galmo ka soo hara gabar aysan isqabin yaah ninkii la aada asagaiyo gabadhaba hee cuzira waa la tacsiirayaa wey tacsiir baa lagu sameynayaa marka tacsiirtu waa ciqaab loo jideeyey xukun kasta shay kastoo macsiyaayo aan diinta islaamka u jaangooyin ciqaab baa tacsiirta la saaraya marka waxaa muhiimah xukunka afartan jeeda inaysan gaarin baa muhiima tacsiirtu warkaama ku dhacay walaa yabluqu gaari mayso bitacsiiri tacsiirta gaarsiin maya adna alxuduudi xuduudda inta ku sokaysa xuduudda waxaa ugu sokeeya afartan afartan ma gaarsiin karo jeedal eh, tacsiirta cuquubada imaamku sameynayo uu ku ciqaabayo qofkaas duunul farjiga sameynaya ciqaabtiisu hee afartan jeedal ma gaarsiisananayso lakiin inta ka sokaysa yaa haddii la xirayana hee sanad la gaarsiinmay sanad taqriiba caamin soomaahan kii caadigaha sanad la gaarsiinmay yani xuduuddii la yaqaana hee waa laga hoos marinayaa qadafkaas muku daraa amboobsiiyo faslun fi xadd ilqadfi qadaf waxa wey qofka in lagu nasabkiisa wax laga sheego waa hebel waa zaani iyo hebelaayo waa garanaysaa wakaa jirkeeda ka ganacsataa iyo waxaas weeyaan waidaa kadafa hadduu qadfo wax ka sheego sharafkiisa khayrahu cid kale bizina hadduu ku qadfo zino hebel waa uu yidhaahdo fa calayhi korkiisa waxaada xadulqadfi qadafka xadkiisa in laga ogo biamaaniyati sharaa'ida sideed shardi marka la fiiriyo kow alaaatun sideeddaa saddex ka mida minhaa fil qaadifi kan wax qadfaya oo zinada qofka ku tilmaamaya ayaa la rabaa in lasoo buuxiyo wahuwa waxa weyaan yakuuna baaliqan ninkan dhahaya hebel waa kaas eedaas samaynaya waa inuu horta qaangaari yahay labo caaqilan waa inuu caqli leeyahay wa an laa yakuuna waa inuusan ahayn waalidan waa inuusan waalid u ahayn hee lilmaqduufi midka uu wax ka sheegayo waa inaysan waalid eh usan u ahayn saddexa marka lasoo helo wa khamsatun shan shardina waxaa laga soo helayaa filmaqduufi midkii lagu ganayey magaranaysaa cayda oo lahawehelazaani lahaa tusaale aya wahuwa shantaasna an yakuuna muslima inuu muslim yaha horta ninkaala ah haddii wasaani weeye loo xadimeyo weeyaan baaliqa waa inuu qaangaar yahay caaqilan waa inuu caaqil yahay xora mid xora waa inuu yahay cafiifan mid dhoorsoon waa inuu yahay mid asagaba la yaqaanay inuu suuqa maro iyo gabadh lagu yaqaanay suuqa gasho oo inaa howlahan ka shaqaysta lagu yaqaanay haddii ilaa maanta lagu leeyahay hewlaay waa sidaa loo hee loo xadimayo maxaa yeelay waa ah, marka hore aysan dhowrsanan ah, markasoo hore ninkan hee dhowrsanayn wa yuxaddu waa la xadayaa ninkaas alxuru qofkii xurka ahaa amaaniina sideetan jeedar baa lagu dhufanaya kii qofka muslimka wax ka sheega oo dhowrsoon walcabdu addoonka qofkii wax ka sheegana hee maya wayuxaddu alxuru amaaniina walcabdu addoonkii qadafka sameeyeyna arbaciina afartan jeedar baa lagu dhufanaya wayasqud wuu dhacaya axadulqadafkii hebel waasaani sumuusan ku dhihin yah maxaa ku waajibay qofka markaa nin muslim halkaa maraya haduu yah hebel waasaani oo saasuu sameeyaa waxaa ku waajiba korha ka fuulay siddeetan jeedal siddeetankiisa see looga cafinayaa saddex siyaabood baa looga deyn karaa kow iqaamati albayinati inuu caddayn keeno inuu caddayn keenaa markhaatiyaal waa inuu keenaa hee afar markaa soo markuu shaqada ku jiray caddaynaysa ma haya soomaa cafuul maqduufi midkii waxa lagu lamaagay inuu iska cafiyo loo waray cafis buu iga yahay iska sii daayey waa lagu cafinaya saddex awil lacaan ama lacaan ina sameeyaan yaa iska lacaanka yaa lacaanka iska leh fii xaqi zawjiyi fii xaqi zawjati qoftii dumarka ahayd cashirkan waxaan kusoo sheegnay labada qof marka islacanadaan ninkii hadduu gabadha lacnadin gabadhi maxaa ku waajibaya qadaf qadafku see ka dhacayaa ina ayaduna hee lacaansato soo ma ahayn marka lacaan hadday samaysona qadafki waa ka dhacaya ayadan marka labada qof oo lacniga samey midna qadaf lagu yeelamaye banaankaasay kala marayaan hada bilahi towfiiq